fuqahada iyo muxadisiinta shaaficiyadu inay rajaxeen aynu soo tilmaannay wuxuu ahaa in qofka muslimkaa laga soomayo meydkaa soonka lagu lahaa laga soomi karo qaraabadiisa iyo ahalkiisu ka soomi karaan taasi marka madhabkaasu ahaa madhabkii jumhuurta isagu wuxuu ahaa lagama soomayo raashinunbaa laga bixinayaa raashinunbaa laga bixinaya inay daliil xoogla aysan haysanina waynu tilmaanay iyo qaabkii loo radiyeyna waynu soo tilmaanay xanaabiladu iyagu soonka nadarka keliya ay ogolyihiin soon kalena waa didan yihiinoo raashin baa la bixin bay leeyihin riwaayada ibni cabaas ee muqayadada ahayd baynu ku dhageen qaabka looga jawaabayna waynu soo tilmaanay waxaan xalay markaa hilmaamay inaan tilmaamo xanafiyadu xanafiyadu oo ka mid ahaa iyo maalikiyadu cafwan maalikiyadii xanafiyadu oo ka mid ahaa qolyihii soonka ee ogolaa raashinka waxay ku cudurdaarteen inaan tilmaano ayaan markaa iyada hafay maalikiyadu waanu soo sheegnay waxay ku cudurdaarteen iraab xadiidkay iraab ku sheegeen saxna ma ahayn waana hawl khaldan bay ahayd xanafiyada ay dhimanaa xanafiyadu ayagu waxay yidhaahdeen axaadiista baabka ku timid oo kow ka ah xadiidkii caaisha radi allahu tacaala canha waa xadiid saxiixa kadalika xadiidka ibni wa waa xadiid shaahidkii dambe ka dambeeyey xadiidkii burayde ahaana de marwanba kama qabno yidhahdeen laakiin axaadiiani waa mansukhay yidhahdeen axaadiiani waa la nasakhay oo maxaa lagu nasakhay waxay yidhaahdeen caaisho iyo ibnu cabbaas oo labada saxaabiya baabka asalba xadiidkoodu waa asal u yahay baabka ayaa waxaa ka sugan bay yidhaahdeen in marka la weydiiyo qof muslim oo dhintay oo soon lagu leeyahay maxaa lagu samayn la yidhaahdo waxay odhan jireen halaga raashin ha laga bixiyo fidye ha laga bixiyo maalin walba miskiin mud ha la siiyo ha la quudiyo maysan fatwoon jirin in laga soomo waxayna nabiga ka wariyeen in laga soomo ayagii labadii saxaabi marka la weydiiyena waxay ku jawaabi jireen laga soomi mahaye raashin ha la baxsho marka waxay nabiga ka wariyeen bay khilaafeen cibraduna cinda alxanafiya marka ayadaa haddii raawigu oo saxaabiga ah saxaabiga mubaashirka loo jeedaa hadii raawigu oo saxaabiga ah sida khaaska ah atbaacda taabiciintii atbaacdii waa mulxaqaad wey asalku laakiin waa saxaabada saxaabadu waxay dhheen hadday khilaafaan waxay wariyeen waxay ku tusaysaa waxay wariyeen inuu yahay mansuukh lianna saxaabigu xadiiduu wariye oo nabiga ka sugan ma garamari karo ma baalmari karo hadduu baal maro oo u fatoodo wax ka duwan oo khilaafsan wuxuu nabiga ka warishay calayhi salaatu wasalaam taasi waxay ku tusaysaa xadiidkay wariyeen in laga tegay ku dhaqankiisu mansuuq yahay halkaasay iyagu marka la mareen alcibratu bima ra'aa laa bima rawaa bay iyagu qabaan fi lusuul xanafiyadu saxaabigu iyo taabicigu waxaa la tixgelinayaa xadiidkay wariyeen hadday khilaafaan oy garab maraan ayagu waxay qabaan baa saxa ah oo la cuskanaya waxay nabiga ka wariyeen ay ka tageen waxay oga tageen in la nasakhay darti raawiguna asagaa u ogaal badan wuxuu nabiga ka warinhayo halkaasay la mareen jumhuur ahlicilmi waxay leeyihiin alcibraةu bima rawى laa bima ra'a waxa la tixgelina la cuskan waa wuxuu saxaabigu wariyo ee nebigu ka wariyaa la cuskanaya qowlka nebi maxamed baa xujaah asagaa macsuuma wuxuu warsho um, wax laga wariyee sugnaada ayaa xujaah saxaabigii khilaafay ee garab maray wuxuu wariyey saddex arrimood baa suuragal ah mar hadday saddex arrimood suuragal yihiin inuu u khilaafay wuxuu wariyey laga tegi mahayo hadalkii nabi maxamed oo cad iyo dhaqankiisii iyo qowlkiisii lana qabsan maayo aragti saxaabi oo dhici karta saddex arimood midkood inuu u yeelay midda koobaad waxaa weeye saxaabigu inuu hilmaamay baa dhici karta waa bashar bini aadama wuu hilmaami karaa wuu sahwin karaa wuu ismoodsiin karaa wuxuu nabiga ka wariyey inuu hilmaamay ama iloobay baa dhici karta mar haddii ixtimaalkaa jiro lagama tegayo wuxuu nabiga ka wariyey midda labaad ee dhici karta waxaa weeyaan bay yidhaahdeen saxaabada waxaa laga warinayay khilaafsan waxay nabiga ka warsheen dadka ka wariya taabiciinta ama atbaacu taabiciinta ayaa saxaabiga ku khaldami kara imisaa wadaad wuxuun qabin loo tiiriyaa imisaa nin saaxiibkood aad u taqaano wuxuusan qabin ama uusan dhihin loo tiiriyaa ama kasa loogu tiiriyo oo naadir ah ama smoothiis iyo waham ha dhaco waxaa dhici karta saxaabigan aad ka soo guuriseen wax khilaafsan wuxuu nabiga ka wariyey inaad idinku khaldanteenoo fatwadiisii aad khalad ka fahanteen ama loo su'aal xumeeyey ama hadalkiisu meeluusan u wadin aad saarteen inaad ku xumbaarteen waa ixtimaal asna waarid ah intii marka saxaabi baa khaldamay ama nebi maxamed khilaafa la odhan lahaa waxaan idin leenahay idinka wax ka warshay ee ka soo tabiyey saxaabiga wax khilaafsan wuxuu nabiga ka soo xigtay ayaa ku khaldamay waa ixtimaal waarida waxaa kaloo ixtimaal saddexaad ah atta'awul atta'awul inuu saxaabigu ta'wiishado macnihii xadiidka uu qaab kale u fasirto ta'awulan oo markaa uu khaldamay saxaabigu fatwadiisa ku khaldamay ajirna loo qoray nin ta'wiil la yimid fi اlfarciyaati wاljuز'iyaat kadibna khaldamay muxuu leeyahy halla jir buu leeyahay marka saxaabigu ama idinkaa ku khaldamay ama asagaa khaldamay ama wuu ismoodsiiyey intaasoo ixtimaaloo meesha taagan darteed lagama tegi karo sanad haabit oo sugan oo nabigu uu ka soo xiganayo samictu rasuula sl yaquulu man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuhu kama tegi karaa le hada huwa asawaab saxaabigu marka ama raawigu markuu khilaafayo wuxuu wariyeyna saddex qaabunba u khilaafaa inuu jumlatan khilaafo wuxuu wariyey dhanba inuu garab maro iyo in wuxuu wariyey suwartiisii suuro ka mida uu khilaafo iyo in shayguu wariye laba macno uu ixtimaalaya mid ka mida uu ku xambaaro saddexdaa unbaa dhacda xadiidkuu wariyey baa laba macno waa daahir calaa macnayey mid ka midu asagoo ku xambaaray ama lafdigu caam buu ahaa lafdigu caam buu ahaa cumuumkii buu qayb ka khilaafay labadaa mas'ala waxaa la yidhahda altakhsiis bimadhab الraawi baa usuulka loo yaqaana altakhsiis bimadhab الraawi marka iyadu waa baxi khilaafi oo kusii mashquuli maaya ta u darana hadda isku hayaan ee xanafiyaduna ay naskhi yidhaahdaan jumhuurtuna ku diidaan waa markuu saxaabigu khilaafo oo uu garab maro wuxuu wariyey jumlatan sida hadda ibn cabaas iyo laga soo tabiyey caaisho maxay nebiga ka wariyeen ruuxii muslimka ay dhintay soonka lagu lahaa in laga soomi karo ahlkiisu ka soomi karaa markaase waxaa laga wariyey laa yasuumu axadu can axad mayd laga soomi mahaye raashinun baa laga bixin marka waa mukhaalafa lima rawow aw rawaya jumlatan wey saasaana sawaaba xagga suganaanshaha aahaarta laga wariyo ee tusaya inay raashin basa in la bixiyo qabtay soonkana ay diidanayd kulluha waa aciifa ibn cabaas keliya ayay ka asaxday ibn cabbaas keliya ayay ka asaxday inuu khilaafay si toosa ama almarwiyu can caaisha falaa yabut xadaana abu bakr bn abi shaybata wacamr annaaqidu wazuhayr bn xarbin qaaluu jamiica xadaana sufyaan bnu cuyaynata can abi zinaad cabdullahi bni dakwaan can اlأcraj cabdiraxmaan bn hurmuz can abi hurayra radi allahu tacala canhu cabdiraxman bn skhr waad garanaysaan qaala abu bakr bn abi shayba abubakr bn abi shayba asagu markuu xadiidka ii tabinayay haddaan muslim ahay wuxuu yidhi riwaayatan can abi hurayrata riwaayatan can الnabiy wey abi hurayran ka qadanayna xadiidku acraj yidhi asagoo nabiga ka waranaya xadiidka wa qaala camr annaaqid asagu wuxuu yidhi can abi hurayrata yablugu bihi الnabiy sal ly slam abu hurayran ka qadanayna oo la gaadhay xadiidka nabiga gaadhsiiyo ku simay wa qaala zuhayr ibnu xarbi asagu wuxuu yidhi abu khayamata الnasaa-i shuyuukhdii muslim ee saddexdaa isku ladhnaa ayuu muslim kala soocayaa nin walba lafdiga uu abi hurayra nabiga xadiidka kaga qaadanayo siiqada wa qaala zuhayr ibn xarb wuxuu hi can الnabiy ay can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam isku soo dar riwaayatan can الnabiy yabluغu bihi الnabiya can الnabiy qaala nabigu wuxuu hi calayh الsalaaة wasalaam idaa duciya axadukum midkiin haddii loogu yeedho ilaa طacaamin badar iyo raashiin wahuwa saa'imun asagoo sooman falyaqul ha yidhaahdo inii saa'imun waa soomana sidaa ha yidhaahdo waxaa weeyaan adab ijtimaaci oo bulshada khuseeyuu nabigu hadda ka hadlaya calayh الsalaaة wasalaam dadka muslimiinta ah markay ku casumaan ay ku xurmeeyaan in la diida casumaaddoodii iyo weliimadoodii iyo waxay kugu xurmeeyeen xoguu qalbijabbaa ku jira sharafdaraa ku jirta kala dhimashaa ku jira walaalka waa ku xurmeeyey wuu ku qadariye dabbuu kuu gala raashin buu kariyey hebelow maanta xaafadadka casuumanta maya kuu iman mahayo hadde waa kala dhimasho gormana aabbaha dilay tegaysa maxaa inaga dhexeeya waa sidee nabiguna ma ogolo waxaa keenaya ummadda muslimiinta inay isu xumaato oo shaxnaa iyo cadaawad dhexdooda la geliyo oo qalbiga wax iskugu qabtaan iyagoo qalbi xaadhan oo isku uurfayow inay wada noolaadaan buu suubanuhu raba calayhi salaat wasalaam ummadan marka isku uurfayoobayna adduun iyo aakhara midna waxba taransan mayso idan hadday marka ku beeganto adoo sooman oo cudurdaar leh walalkan uu ku marti sooro maxaad odhan falyaqul inii saa'im xadiid abi hurayra oo asagu muslim uu wariyo sunankana aad ku soo marteen oo baabkan ku lugle ayaa ku iman doona fi kitaab nikaax halkan muslim inuu keenay ahayd oo soo celiyo ariiqan ariiq lamiduu ku wariyaa oma ariiqi hishaam bn xasaan an ibn siriin can abi hurayrata oo tafsiilkan ka fiican uu ku jiro waana siday saxaabadu ku dhaqmi jireen xadiidka waxaan ku gaari doonaa kitaabu nikaax mar dhow buu iman doonaa baad ka fiirin kartaa haddaad hashataan nimankiina matniga haysta raqamka ah kitaabu nikaax kitaabu lxaj baa soom ku xiga kadibna kitaabu nikaax baa saaran xadiidka asagu wuxuu odhanaya idaa duciya axadukum midkiin haddii loo yeedho la marti suura falyujib ha ajiiba ha u tago horta walaalkaabaa waan ku casumay maanta qadaa xaafadda ka jirta waa inaad timaado cudur daaran maysid waa tegi goobtii baa tegi gurigii baa tegi maxfalkii majliskii baa tegi lagu ballamay markaad tagto ayaad markaad cudur daaranaysa hadda waxaa ka muuqatee lafdi ee riwaayada acraj can abi hurayra ida duciya axadukum ilaa طacaamin wahuwa saa'imun ha ka bilaabo falyaqul inii saa'imun ha ka bilaaba idinka muuqata xadiidka kalena fasiray ariiqa kale ida duciya axadukum ilaa طacaamin falyujib fain kaana muftiran hadduu marka laguu yeedho horta tag goobta xurmee walaalka waa ikadhe wejiga tus u tag haddaad afurantoodan soomanayn nabi wuxuu hi falyacam raashinka wa ka cuna walaalku wain kaana saa'iman falyusalli haddaad soomantahayna ducee xadiidka ibni cumar asagu falyadcu bilbaraka allah idin barakeeyo muraadkaad allah idin aqbalo khayr weeye anugu waan soomaanaha dawaydinka jeeda wada hala jebiyo raashinka iska soo noqo marka iyada laakiin telefoonku u horreeya may anagu waan soomanahay lama ogolo falyujib tag meesha kadibna haddaad afuran tahayna fooda raashinka wax lagugu yeedho weeye haddaad soonka markaa ku cudurdaaro qofka muslimka walaalka marka wuxuu u arkahayaa kuwa yimid ee raashinka cunaya aduu kaa jeclaanaya hebel maanta asagoo sooman yuu laba kiilo bakland iiga yimid soodsii buu ka yimidoo weliimadaydii buu yimid kadibna wuu duceeyo wuu noqday weligii hilmaami maayo laakiin telefoonkii soo dhacayba waan soomanahay ma wanaagsano warka inaad fahanteen bayla tahay xadiidkaa riwaayada xadiidka ma soo bixiseen matinka ma haysaan anugu adde sharax baan haystaa kitaabkaygan wuxuu ku dhammaanhayaa kitaab alxaj buu ku dhammaanaya akhriya lafdiga akhriya wa ka xadiiku wa min xadiii hishaam bn xasaan can ibni siriin can abi xadiidkaasaa tafsiila oo sax ah oo xadiidkan kuu fasiraya axaadiistuna waa in la isku xambaaro sidaasayna saxabada ugu dhaqmi jireen ibnu cumar ba asagoo sooman waa xadiidka kun afar boqol soddoniyo soddoniyo kow raqamku waa idiin sheegay waad maqantiin baan waad xawilantiin kulligiin eh, eh, ibnu cumar ba asagoo sooman baa nin waalkii amarti sooro u yeedhay wuu tegey goobtii buu tegey markuu tegey buu hi waan soomanahay wankaasu duceeyey uma insarafa ragga axaadiista wariyuna ku jiraa baabkan idaa duciya axadukum ragga wariyu ku jiraa waxaa loo yeedhay ubay ibnu kacab baa asagoo sooman weliimo loogu yeedhay uu lugeeyey uu tegay weliimadii kadibna waa duceeyey wuuna soo laabtay tafsiilka uu hoosta ku sheegayo tafsiilka xadiidka qudhigiisa ku jiraa ka fiican cudurdaarashadu waxay imanaysaa soonkaad ku cudurdaaran bacda maa ajabta addacwa markaad ajiibta ducada kadib iyo dawada ayaad ku cudurdaaran doontaa ee ma ahaadoo bannaanka taagan kadalika taabiciin fara badan bay ka sugan tahay aarka ibni cumar sidaa uu suganya ibn abi soo saara ka ubay ibnu kacabna soo saara ibnu sacd fi طabaqaat bisanadin haabit taabiciin badan baana sidaa yeeli jira waa ra'yiga saxda ah weeye ayib maxaa kuu fadli badan keliya ii dhiman adoo sooman walaalka hadduu hadduu ku casuumo ood meeshii tagto maxaa kuu fadli badan waxaa kuu fadli badan hadduu ka xumaanayo soonkaada qofka muslimkaa ah? soonkaad soomantahayna uu sunno yahay inaad afurtood cuntaa kuu fadli badan soonku waa sunna aad soomanayd maalinkaa uu wadaadkaa kariyey inaad ka tagtana wuu ka xumaanaya inaad u afurto ayaa kaaga khirma inaad soomkaad u taagnaato haddiise uusan ka xumaanaynin falyaqul inii saa'imun waliyadcu bilbaraka wey tafsiilkaasay fuqahadu jumhuurtu sheegaan waana tafsiil fiicanoo waxay rabaan inay jamciyaan maqsuudka dacwada iyo qalbidhowrudda walaalkaa muslimka dabku ku galay iyo soonkaada sunnada oo la yidhi almutatawicu amiru nafsihi ninka sunnaysanaya soon sunna soomaya asagaa amiirs waa inshaaa saamo insaan aftara adoo maanto dhan soo soomanabaad saacadda u dambaysa ka afuri kartaa inta horan ajirkiisa allah ku siiyo haddana waad iska afur adaa xukuma sida raajixa tafsiilkaasaa marka huwa sawaab baabu xifdi lisaani lisaa'im wuxuu yahay qofka sooman inuu carabkiisa ilaashado xumaha iyo hadalka maalayacniga iyo waxaan waxba tarin aakhriya adduunba inuu ka dhowrsado xadaanii zuhayr bni xarbin qaala xadaanaa sabiya bnu cuyeynata can abi zinaad cabdullahi bn dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi horata radi allahu tacala canhu riwaayatan can اnabiy qaala nabigu wuxuu yidhi idaa asbaxa axadukum yowman saa'ima midkiin hadduu waagu u baryo maalin asagoo sooman falaa yarfud yuusan cantarabaqashaynin yacni hadalan loo baahnayn oo macno darro ah oy safaaha ku jirto oo nin soomani ka sariigto yuusan la imanin rafadku mar jamaac buu noqdaa marna hadalka galmada iyo damaaciga duwan ku saabsan buu noqdaa marna fuxshulkalaam buu noqdaa fuxshulkalaam hadda waxa loo jeedana waa midkaa dambe falaa yarfud yuusan afxumoonin aflagaadi iyo waxaan loo baahnayn iyo cay iyo xadgudub haska ilaaliyo walaa yajhal yuusan xadgudbinoo qofkii soomanaa wuxuu ka xishoon jiray uusan derderin rafadka noocana iyo jahliga ruuxa muslimka horaanba xaaraan bay ka hayeen laakiin waxaa sii daran weeye markaad sooman tahay ilaahay dartii u sooman tahay waa inaad carabkaada dhowrto ka dhowrto aflagaadada aflulatada deylqaafka xadgudubka iyo waxaan tarabaqashkain loo baahnayn ee xumaha ah ee laga sareeyo walaa yajhal yuusan xadgudbin xagga ficil ahaan qaabkaad u dhaqmi ama u boodi u qayli u bardoodami nin kasta waxaa la hadalkiisu inuu gaabnaado bardoodonkiisii boodboodkiisu yaraado edab yeesho xasiloonihii kaatinya ka muuqato oo lagu dha ninkanaasoma saa u qaylyahay ee laga fadhiyi la'aya fain imruun shaatamahu hadduu qof la caytamo fain imru haddii qofi shaatamahu ay shaatama saa'im kii sumanaa buu la caytama aflagaadoogo bilaabay aw qaatala ama uu la dagaalamo gacanka hadal bayba gaadhay marka hore afka hadal bay joogtay ninbaa gacanka hadal isku daya inuu kula dagaalamo kuu gacan qaado aduguna waad sooman ku kala tuuro ku riixo ku tikhaantikhiiyo ama aflagaadiyi hadalbaba kula maagay falyaqul ha yidhahdo qofka muslimkee lala dagaalamay ama lacaaya isagoo sooman innii saa'imun innii saa'imun waan soomana anugu war anugu waan soomana soomanayn xun baan samayn laha kol aan iska kaa celiyo lianna almucaamalaةa bilmili cadlun wajazaءu sayi'atin sayi'atun miluha riwaayo kaloo xadiidkuu leeya cadayso fain shaatamahu insaanu falaa yukallimhu haddii ruux kula caraatama ama ku caayo ama ku aflagaadeeyo oo ku horaroo ku dandaansado ha la hadlin shibka dhe ha u jawaabin baa loo jeedaa riwaay xadiku leey wain kunta qaa'iman fajlis xilliga ruuxu ku maagay ku dandaas haddaad taagan tahay fadhiisaba maxaa yeele markaad taagan tahay waxaa dhow durba inaad inaad cadhooto dhiigga kacay durba inuu maskaxda kugu shubo wadnuhu alaab sii kadibna aad firfir kiciso indhuhu ay kabadhiga ku noqdaan ninkiiba aad laacdo laakiin markaad fadhido dhiiggaadu uu kala go'aya lowyihii baa ku laaban durba wareegga dhiiggiisu qaabka usocuu yaraanaya xanaaqaduna uu fogaanaya ma soo degdegayo saa darteed weysayso biyo isku qabooji fadhiiso kulli waxaa laaga hortagahayaa inaad gacanta ka hadasho ama afka ka hadasho oo durba aad cadhooto intaasoo dhan waa sidaa fuqahadu marka waxay isku haya intan dambe ee innii saa'imun innii saa'imun ka dhihi mise afbaad afkaad ka dhihi waabad caddaynba wadaad waxay leeyihin afkaad ka odhanaysa wahuwa sawaab lianna atakraara aw الta'kiida yanfi اlmajaaz baa balaaqada la yidhaahdaa culuum اlbayaan saasaa lagu yidhahdaa shareecadu hadday wax celceliso xagga usuuliyiintu altakraaru yufiidu اlqaطca ayaguu yidhaahdaan usuuliyiintu nasku hadduu soo noonoodo calaa siiqatin waaxida qaab watiira waaxida ku soo lalaabto waa nas laa yaxtamilu الta'wiila wاlmajaaz yufiidu اlqaطca wاlyaqiin hadda ka horba mar idinkala hadlay aayaadka qur-aanka ku yimid ee muwaalaadka ka hadla min suurati اlbaqara ilaa suurati الnaas wixii muwaalaad ku yimaado oo dhan calaa namaطin waaxidin bay ku yimaadaanoo qofka gaalo u hiiliya ee muslimiin ka hiiliya ee gaalae muslim markay isqabtaan gaalada ku jeel noqda inuu munaafiq yahay oon muslim ahayn oo ilaahay beri ka yahay iyo diinkiisa ee aayaduhu qur marka lama awili karo muwaaladku wuu qaybsamaa oo mid baa lagu gaaloobaa mid laguma gaaloobo suqra iyo kubra mutlaqa iyo muqayada waxaasu dhan waa sheeke baraley aan saxaaba shuqul ku lahayn taabiciin shuqul ku lahayn madaahibta asalka aan shuqul ku lahayn bidca ka timid asalkeedii jahmiyo noo soo martay murji'o kadibna noo dhex fadhiisatay madaahibta afarta furuuc wadaadidda mutaahiriinta aw ama alkitaab wasunna sidaas hadda nabigu waa celceliyey falyaquul inii inii saaimu inii saaimu waa takiid wاta'kiidu yanfi اlmajaaz naxwadaad ku aragteen naxwada masderka muakidka muxuu faa'ideeya darabtuhu darban haddaad tidhaahdo maxaad meesha ka saaraysaa darabtuhu waan ganacoo aftaan kaga cilbelay noqon kartaa laakiin markaad darban tidhaahdo ul baan oola baxay ama gacan baan saaray xaqiiqaday waajibinaysaa shayga haddii la celceliyo ama la dhuujiyo majaas buu meesha ka saaraa iyo isticaaraadku baabi'iya xaqiiqaduna waajibiyaa saa darteed faliqu innii saa'imu waa bilisaani laa bilqowl الnafsiy niyada ka dhihi mayside afkaad oola bixi war niyow xisho anugu waa soomanaad leeda haddaanan soomanaynna xun baana kala gaari lahaa waa goodin laftirkeed war niyow anugu aan soomanayo macnaa ku jira hanjabaad ah oo ladifan baa ku jira war isku xisho ruuxaa dee damiirkiisu iimaan ku jiro uu danqanaya waa kaa hadhaaya haddii la yidha marka afka lagu odhanayaa waxaa ku jira mararka qaarkood cibaadada kuu qarsoonayd ee ilaahay dartii aad u soomaysa ama la imaanaysay inaad muujin karto sheegi karto limaslaxa oo riyaa iyo sumca aysan ahayn riyaa iyo asal waa cibaadaadka inaad qarsato wey ood asturto oo adiga rabbigaa idin dhaxayso oo aadamu usan ogaanin kitaaban wa sunnatan baa ka hada wajmacu salaf alumma cibaadadku waa in ay kuu qarsoonaadaan intaad qari karto wixii sharcigu muujiya yidhi mooye tan laakiin waa maxay maslaxa ku jirta ninkii inuu soo gaabsado oo muranka daayo adugu inaad soomkaadi xurmayso wax badan baa ku jira inaad ay kala duwanaato dhaqankaadu maalinkaad sooman iyo maalinkaadan soomanayn macnahaasa marka meesha ku jira oo cibaado kastoo la muujiyo loodhan maayo ninkii muujiye waa mura iyo iyo istus la maayo musamici weeye iyo waa mura'i la odhan maayo waxaa weeye maslaxadun baa la eegaya baabu fadli siyaam wuxuu baab yahay soonka fadligiisii buu baab wuuna soo celin doonaa muslim axaadiita baabkan oo kale mar labaadna wuu soo noqon doonaa وxadaثnii xarmلة بن yaحyى تujiibi أhbarani وهb بن cabdالlah أhbaranii yunis yعni بن يزيد الأyلي عن مشاب الزهري أخبرني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم yaquul qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi kullu camal ibni aadama lah bini aadamku camalkiisaoo dhan asagaa iska leh kullu camal ibni aadam ibni aadam camalkiisa idaylkii lahu asagu u ahaaday oo asagaa iskalow ila siyaam soomka mooyee huwa soomku lii anuu i ahday rabbulcibaad ah wa ana ajzii bihi anaana ku abaalmarinayo qofkii muslimkee soomana anaana u abaalguday fwladii nafsu muxamadin biyadihi nabiga odhanaya allaha muxamed naftiisa ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay la khulfatu fami saa'im la khaluufuna waa la akhriyaa waa riwaaya iman doonta la khulfatu fami saa'imi qof kastoo man afkiisa afka luunkiisa isbedelka ruux markuu gaajada ay qabato oo oon uu qabto oo nistamba maalinkii la gaadho afkaadu waa isbedelaya iyo nakahadiisii baa isbedeli afkaadi waxaa laga yaabaa riix iyo ur aan wanaagsanayn inuu markaa kasoo soo baxo gaajadu ay keenayso iyo afaysigu keenayo lakhulfatu fami saa'imi qofka suman afkiisa afka luunkiisa iyo riixda ka baxaysa karihada ayaa atyabu ka udgoon cinda allahi alla agtii min riixi ilmiski cadarka iyo barfuunka caraftiisa barfuunkaad jeceshihi lacagaha ka bixisaan laysku bufina ama ka laysmarinayo waxaa ka udgoon qofka muslimkaee soomanee gaajo darteed iyo calooshu soo maratay awgeed afkiisii isu bedelay ama markaa ay neefan markaa loo bogayna laga dareemayo afkiisa wey xadaana cabdulahi bn maslmat ibnu qacnab alqacnabi qutaybat bnu saciid aan israacino eh, axaadiia kadib baynu fiirinaynaa qaala xadaana muhiira whuwa اlxizaamiyu yani muغيira bn cabdiraxmaan baa la yidhahdaa alxizaami can abi zinaad cabdالlah bn dakwan can alcraj can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali waslm aلصiyaamu soomku junnatun gaashaan weeye naarta gaashaana junnatun yastajinu biha min annaari lafdi riwaaya xadiidku leeyahay wey asiyaamu junna warmaha iyo leebkii iyo waxyaabaha dadka dila marka dagaal la joogo waxaa layskaga difaaca oo layskaga dhigaa gaashaanka ayaa layskaga dhigaa soomkuna naartaa layska xijiya naartaa layskaga dhiga junnatun gaashaan weeye layskaga dhigayo oo layska xijinayo naarta kulaylkeeda iyo cadaabkeed waxadaana muxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurazaq bnu hamaam ahbarana bnu jurayj cabdilmalik أhbarnii caطاء yعni بn abi رabax can abi صاlح الزayaad abi صاlح الsamaanna waa la yihahdaa abi صاlح الزayaad dakwan ba magaciisa la yidhahda wa mashhuur bkunyatihi أnnahu samca aba hurayra radi الlahu tacalى canhu yaquul abu hurayra walabaan maqlay buu yidhi qaala rasuul الlah sal ly slam qaala اllahu tacala ilahi wuxuu yidhi kulu camal bni aadam lah ila صiyaam bini aadamka camalkiiso dhan asagaa iska leh soomka mooyee fainahu lii huwa liina riwaayada horay ahayd fainahu lii soomku anuu ii ahaaday axad sheegan karo igu haystana ma jiro wa ana ajzii bihi saaxibah qofki soomay ee la yimidna anaa ka abaalmarinoo thawaabkiisa anaa u beegaya wasiyaamu soomkuna junnatun gaashaan naarta la yska xijiyo weeye faida kaana yowmu sowmi axadikum markuu ahaado maalinku midkiin soomanaa la gaadho falaa yarfud yuusan afxumoonin iyo aflagaadadaha iska ila yowmaydin maalinka walaa yashab yuusan qaylyin inuu tanaagoodo oo dhawaq dhaadheer iyo qayle iyo sawaxanna iska ilaaliyo fain saabahu axadun ruux hadduu aflagaadayo aw qaatala ama u maagana falyaqul ha yidhaahdo ini mru'un saa'im anuu qof sooman baana waxaana ima qabtaanoo ma geyo waa ka caaganahay wladii nafsu muxamadin biyadihi allaha gacantiisu nafta muxamed ku jirtaan ku dhaartay la khuluufu fami saa'imi ka sooman afkiisa afka luumkiisa ama shiirkiisa adyab cinda allahi alla agti ka udgoonoo ka caraf badan yowma alqiyaamati maalinka aakhara hadda ma ahee min riixi lmiski min riixi aiib cuudka iyo iibka caraftiisa iyo udgoonkiisa walisaa'imi kii soomana farxataani baa u ahaaday yafraxuhu maa uu farxi doono qofka soomanna laba goor buu farxi doonaa madka koobaad idaa aftara markuu afuroo soonku dhammaaday ee gabbal ku dhaco ee afurkii la gaadho farixa bifitrihi afurkiisibuu ku farxaaya taasi markaa wuxuu ugu farxi soonku ilaahay kugu dhammaystiray oo kuu dhammaaday awaabkiiu ku hirgalay intaabaad ku farxaysa farxaasi marka ama waa farx ikhtiyaari ah ama waa farx abiici ah midka abiiciga waa la wadaagaa adoo maanto dhan gaajaysnaa oomana oo haraad iyo lahan sakaraad la ah haddii aad biyo aragta ama baad laguu keeno abiici ahaan he waa la wada farxaaya nin walba marka la aadaamo kii farxa wey farxa marka waxaa la yidhaahdaa waa mid abiicia ah, bini aadamku siduu rabbi u khalqay weeye wax kastood u baahan tahay ama aad tabayso markaad hesho waad farxi wuxuu doonaba ha noqdo kaa marka waa abiici midka ikhtiyaariga waa maxay waa midka ku yimaada caqli iyo cilmi ku imanaya wey waxaad og tahay inaad soonkan u soo soontay ilaahay darti kuna dhammaystirmay dib u fiirishay maanta inaad qur-aan badan akhriday ilahay badan bariday xumaan aad iska ilaalisay dembi uun kaa dhicin alleelahay marka waxaad leedahay maalinkaani uu kuu seefgaroobay meel buu kuugu qoran yahay waad farxaysaa marka naba allow mu'minku waa kuma waa ninka xumaantiisana ka naxa wanaaggiisana ku farxa qofka muminka lagu yaqaano inuu wanaagiisa ku farxo farxa ikhtiyaarigaa loo jeeda labadu way dhici karta ilaahay marka gacantiisa waa weyn tahay midka laftirkiisu inuu ka ajirsiiyo farxa abiiciga ah, waa dhici karta midka labaad farxadda labaad cafwan waidaa laqiya rabbahu rabbigu markuu la kulmo aakhara uu tago la is marin hayana farixa wuxuu ku farxayaa bisawmihi ay bihawaabi sawmihi bijazaai sawmihi biajri sawmihi abaalmarka iyo ajirka iyo hawaabka soomkii lagaa siinayo ayaa markaan aad ku farxaysa وxadثna abu bkr بن abi شhaybةa qال xadثna abu mucaawiyaة الضرير mxamed بن khاaزm وwkiع بن جرح abu سفyاn الرu'اسي can الأcmى سulayman بن mهrاn وxadثna زهير بن xرب xadثna جرير yعnي بن cabdالxamid الضبي can الأcmى سulayman وxadثna abu سacيid الأشج واسmه cabdاللahi بن سacيid وmashهوur bkunyati wاlafظ lah lafdigan sheegi doona asaga iskale cabdالlahi بن سacيid abu سacيid الأشج xadana wkiic bn jarax xadana acma sulayman can abi salix dakwan asamaan azayaad ninka haddaad soo lahaydeen weeye can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kulu camal ibni aadama ibni aadan camalkiisoo dhan yudaacafu waa loo lalaabaa ilaahay wa wataala naxariistiisa nicmadiisa iyo fadligiisa waxaa kamida ibn aadamka camalka wanaagsan la yimaadoo dhan kullu camal ibni aadam asaalix weeye biijmac lmuslimiin camalka bini aadamkee waxaa loo jeeda wanaagsan baa loo jeedaa yudaacafu waa loo laalaabayaa alxasanatu laalaabki baa laga sheekayn lagu laba jibaarayay alxasanatu halkii wanaag cashru amhaaliha tobanlaabkeed baa la tobanlaabkeed toban baa loo dhigaya ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqoloo laalaab halka xasano toddoba jeer lagu labanlaabo oo laga soo qaado inaad toddoba xasano aad saqaysatay bimaratin waaxida qaal allahu tacala wuxuu ila sawma soomka mooyee acmaasha saalixadee wanaagsan qofka muslimka ilaa toban jeer loo laabayo ama toddoba boqoloo jeer loo laba jibaarayo waa acmaasha cadiga salaada iyo xajka iyo sakada iyo wanaagoo dadka la fariy iyo khayrkii iyo sadaqadii howlaha wey amaa soomku maya ilaa soom soomka mooye fainahu lii anuu soomku ii ahaaday wa ana ajzii bi anaa ku abaalmarinoo intaa wax ka weyn oo ka badan baan la laabi doonaba ilahay leeyahay maxaa yeele soomku waxa uu ku muta waxaasoo wanaag oo acmaashoo dhanba uu u dhaafay ogana dhaqay ogana sidaclay yadacu qofka muslimka wuxuu ka tegayaa shahwatahu dareenkiisa buu ka tegey oo xanibi haweenku u baahnaa buu ka soomayaa hwshaasiyo waطacaamahu raashinkiisa buu ka tegahaya min jli aniga dartay aniga dartay buu soomay baad buu ka saahiday biyuu ka saahiday galmo dumar buu ka tegey idan si gooniha ah ilaahay in uu qofka muslimka uga abaalmariyo ayuu mudan rabbigeen leh lisaaimi farxataani kii soomana waxa u ahaday laba goor laba farax baa u ahaday farxatun fitrihi wa farxatun cinda liqaa'i rabbih farxadi waa markuu afurayo iyo midna waa markuu rabbigii la kulmay uu geeriyoodo marka xisaab la tago ee aakhira la tago wala khuluufa fiihi horana la khulu fami saa'im aynu soo maray waxaa ka sii horreysa la khulfatu fami saa'imi hunana wala khuluufa fiihi ay famihi fiihida waa afkii caadiga wala khuluufa fiihi afkiisa luunkiisa iyo shiirkiisaana adyab cinda allahi min riixi lmisk waxaadata abubakr ibn shaybata قال xdثna محمد بن فضyل بن غزوان الضبي عن أbي سناn واسmه ضrاar بن mرة الشhaybاني sanadka dambu ku sheegi doona magaciisa ku sheegi doona hadda kunyadiisa ku sheegay عن أbي صالح السمان ذكوان عن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه وأbي سعيid رضي الله تعالى عنهma قاaل waxay labadaa صحاaبي قاla رsuل الlah صلى اه عليه وسلم إن الlaha يقول ilahay wuxuu leeyahay سubحaanه وتaعالى ina sawma soomku lii anuu ii ahaaday wa ana ajzii bihi anigaana ku abaalmarinaya addoonkii la yimid ina lisaa'imi farxatayn qofka soomanna laba farxad buu leeyahay uu farxaa midda koobaadi farxatun waxaa idaa faira idaa afطara markuu afura cafwan farixa wuu farxayaa uu aad buu u moosoonayaa oo qalbigiisibaa degaya hawshaana wuu ku qancaya waidaa laqiya allaha farixa rabbi la kulmana uu farxi doonaa thawaabka iyo ajirka ilaahay uu ka siiyo iyo sidii loogu dembi dhaafay iyo meeshii soonku uu gaadhsiiyey buu ku farxi doonaa wاladii nafsu muxamadin biyadihi allaha nafta muxamed gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay lakhaluufu fami saa'imi ka sooman afkiisa afka luunkiisa adyabu ka udgoon cinda allahi alla agtii min riixi اlmiski inagu daahirkaa dawixi waa inala shiirayaa oo waan dhibsanaynaa laakiin alla agtii waa laga jecel yahay xadaanii waxaa kaloo xadiidka ii tabiye muslim leeyahay isxaaq ibni cumar ibni saliid alhudali qaala xadaana cabdاlcaziiz yacni ibna muslim cabdilcaziz bn muslim alqasmali xadaana diraar ibni murata shaybani wahwa abu sinaan abu sinaanka haddaad marayseen fii riwaayati maxamed fudayl weeye cabdilcaziiz baa hadda sidaa u caddaynaya bhada اsnaad sanadka hadda aad soo marayseen buuna ku tabeeyey can abi sinaanin can abi saalixin can abi hurayrata w abi saciidin qaala qaala rasuullah haddaad soo wa qaala wuxuu ihi suubanuhu idaa laqiya allaha fajazaahu farixa intaasuu u soo celiyey keenaya markaad rabbigaa la kulanto aad soonkaadii ku farxaysa adduunkaad soo soomi jirtay waxaa keenaya idaa laqiya allaha rabbi la kulmo fajazaahu rabbi uu mariyo addoonkii muslimkaa ee soo soomi jiray ilaahay uu abaal mariyo oo hawaab iyo khayr badan la siiyo farixa asna markaa waa farxaaya xadiidka macnihiisa hore ee camal kastoo bini aadam asagaa iska leh laakiin soonka anigaa iska leh anana addoonkii ku abaalmarinaya cibaadaadka iyo acmaasha saalixa waa la labaa toban laab ilaa toddobaboqoloo laban laab baa la gaadhsiiyaa waxaan soonka ka ahayn soonka anuu ihaada anaana addoonka ku abaalmarinaya waxaa laga wado aad baa loogu yar wareerayo fuqadu iskugu maandhaafeen ilaa toban wej ku sheegeen halka weji ugu roon baynu ku daynaynaa maxaa wararka keenay camal kastoo saalixa oo bani aadamku uu la yimaado allah iskale sidii lo ogyahay salaadada allah iskale qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin camal kastood la salaad soon xaj jihaad zako sadaqo xoro aad qor xorayso khayraad ummadda farto wanaagaad xumo aad ka reebto wax walbo wanaaga oo ilaahay loola yimaado allah iska leh halkanna waxaa ka muuqata bini aadamkaa iskale acmaasha aniguna soonkaan leh ilahay muxuu sidaa u yidhi maxaa soonkii iyo cabaadad kala duway ilaa toban wej baa lagaga jawaabay ishkaalka asaga iyo waxa loo jeedo laba wej baa idiin soo qaada ama halba aan ku gaabsado wejka koowaad waxay leeyihin culammada qaarkood waana quruxsan yahay acmaashan khayraadka la timaadaan oo dhan hadda ka hor ilaahay khayrkii baa lagu caabuday waxaan soon ka ahayn mushrikiintii carbeed iyo gaaladii majuusta ahayd kuwii reer faris kuwii reer bani israa'iil nasaaro gaal oo dhan asnaamta iyo aalyada caabudaan waxaa dhici karta inay ku caabudaan salaada aad la timaadaan u sujuudaan u sadaqay u bixin jireen way u xajiyi jireen inay ku dawaafaan acmaasha ad la timaadaan rabbi ku caabudaan oo dhan asnaamii ilahay khayrkii waa lagu caabuday fii ma sabaqa wamada laakiin lama hayo fi taariikh baa sanam iyo macbuud min duuni illaahi lagu caabuday soon soonku marka waa cibaado u khaasa ah, alla weyne subxaanahu wa tacaala macnaha waa macno aad daqiiq u ah culumaa tilmaamay wadaadana xoogo bush bay keeneen waxay dhaheen hindi hunuudda iyo waxbaa la sheegay qolyihii falaasifada ah kawaakib in loo soomay iyo waxba adugu almuhim soonku hawsha wuu ka duwan yahay mushrikiin alcarab iyo qoraysh oo wax ka shirki badnaa iska yaryahay iyo majuustii aalihadoodii asnaamtoodii ay caabudi jireen alla sokodii ama alla ila caabudi jireen soon maysan ku caabudi jireen wadaaddaa yidhi ra'yiga kale fiican waxaa weeye ilaahay ogooni oo la baxaya soomku cibaadada kale oo dhan ruuxu inuu uu saxan yahay iyo inuu tukanayo inuu sadaqa la baxay inuu jihaadayo inuu dadka wanaag farayo bannaankai taallaa riyaa geli kara riyaha ku badan cibaadadka kale sumcaddaa ku badan ha lagu arko ha lagaa sheego istusnimadaa ku badan nifaaqaa ku badan wa in kaana asqara laakiin inta badan soomku qofka muslimkee soomaya ikhlaas buu u soomaa riyaha ku yar riyaha ku yar soon lama qarin karo ninka sooma waa la garan astaamuu leeyahay gaajana laisku dili mahayo ha lagu arka ha lagaa sheego naadira maa yaqacu الriyaa fi الsowm bay dhaheen ilaahayna camal wuxuu jecel yahay akhlasuhu lilah camalku ilaahay loo saafi garayo ee asaga dartii loola yimaado ee asaga loo gooniyeelo yuu acmaashu ugu jecel yahay ilahayna wa akhna shurakaa'i can الshirki wain kaana asqara soonku marka waxaa ku yar riyaha istuska nifaaqa madaniga ku yar bay leeyihiin mar hadduu marka ikhlaaskiisu batay oo ilaahay inuu maxdu u yahay ay badatay ila siyaam fainahu lii wa ana ajzi bi sidaas rabbi u igsaday camalkan saasuu u igsanaya labadaa macnaa aad u quruxsan ajwada kale waa macaani fara badan oo xaafidkuna uu isku yid inuu jamciyo kadibna kuwo kanla waa la sheegay nawoon wax ka tilmaamayo hoosta laakiin labadaasaa u quruxsan waxaa ii soo hadhay maslada ku saabsan khuluufu fami saam adim cind allahi min riix اlmiski waa masale ay ku dagaalameen shaaficiy iyo jumhuur ahli اlcilm jumhuur ahlicilmi waxay leeyihiin hawshaani in qofka muslimka ee soomanluunkiisa iyo shiirka afkiisu uu ka udgoon yahay miski iyo cadar ka udgoon yahay waa cind allah laakiin hadda qofka muslimka ee sooman waxaa laga rabaa nis hore iyo nis dambe iyo xilligu afkiisu isbedelaba inuu rumaydo oo luunkaa iska zuuliyo oo uu ku dadaal nadaafadda hada ra'y اljumhuur shaafici laakiin waxay leeyihiin nis dambeba haddii la gaadho soomka waa lookoonaya cafwan rumayga cadayga in la cadaydo ama la rumaydo waa makruuh niska hore rumi ingegan mid qoyan waxaa ku rumayo haddiiba nis dambe la gaao bacduhur la gaadhoo tukato waa kaa mamnuuc he inaad rumayato karaaho karaaho mamnuuc waxaan u jeednaa waa kara xaaraan maah maxaa loo koonaya shaafici waxay dhaheen annasu wاlqiyaas naska hadda ay sheegeen masalada iguma cadda laakiin qiyaaska anigu aad oogu bogaa qiyaaskay qiyaasteen qiyaas daqiiqa weeye indhaha inaad kala qaadana u baahan waxay yidhahdeen horta nis dambe haddii la gaadho afku wuxuu isu bedelayo ma aha wasakh darteed maaha iyo nadaafad darree waa baahid awgeed calooshibaa mahanaysa calooshii maran iyadii gubanaysa wabay hiid waxbay raadinaysa ruuxu hadduu in badan aamusnaada ama u gaajoodana afkiisu waa isbedelaya asagoo dadka ugu neef wanaagsan uguna caafiya badan buu isbedelaya marka isbedelkan ama shiirkan iyo urkan iyo sinjidhan yartee afkaada ka timid bacda duhri waa aharu cibaada cibaado raadkeed weeye soon iyo gaajo alla darti aad olad kuu qabatay ayay raad ka tahay cibaadadka raadkoodana lama tirtiro yidhaahdeen adyabu cind allaahi min riixi ilmiski rumaygun wuxuu baabi'inayaa ama yaraynayaa cibaadadii raadkeedii buu baabi'inaya xadiidkan ay ku dhageen qiyaaska ii soo hadhay qaabka looga qaadanayo naska masalada waa yar xoogow takalluf baa ku jira laakiin qiyaaska igala fiican wاlqiyaasu calى الnasi waa mujmacun calayhi ila cinda nufaat اlqiyaas waxay yidhahdeen maslatu shahiid baan u imaanayna qofka muslimka ee shahiida nabigeennu wuxuu yidhi axaadiistuna ku iman doona yaan la maydhin dhiigga ka butaacahaya meeshuu waranku kaga dhacay ama xabaddu ay ka duleelaysa ka butaacaya allownu lownu dami wariixu riixu miskin dhiiggaasi muxuu ahaa waa aaru cibaada waa la diiday qofkii muslimkaa in la maydho dhiiggaa laga maydho nafsashayna maxaa la yidhi allownu dami wariixu riixu miskin idan aharu shahiid dhiiggu waa aharu shahaada aharujihaad fii sabiili illaahi weeye in la zuuliya nabigu diiday lama maydhi karo lama taaban karo lama tirtiri karo aakharana waxaa la soo saarayaa dhiiggiisoo butaacaaya kana udgoon wax kastoo adduunka joogaya yaa la soo saaraya tanna nafsa shay bay dheheen shiirku marka riixudu waa maxay waa riix kariiha ah hoosna waa maxay waa adyam cind alla min riix ilmiski haddii dhiiggii shahiidka in la zuuliye la diiday kadalika khuluuf fami saa'imina la zuulin mahayo liannahu ma wa aaaru cibaadatayni khuluufka iyo dhiigga wa aaharu cibaadatayni in la zuulina lama ogolo wاlqiyaasu calى mansuusina صaxiix wey halkaas qiyaaskaasaa ka xoog badan he naskan qaabka looga qaadanayo halkaas waa ra'yiga shaaficiyada waana ila quruxsan yahay qiyaaskooda idinku waad aragtaa nabi muxuu ku cillay keliya dhiigga ninka shiidka ka butaacaya nabigu lama tiri karo lamana taaban karo dharkiisi baa lagu xabaalayaa aakharuna u maqhraati kacahaya anaguna afkayga maxaa bedelay ninkan jihaad baa sidan u galay soo oo dhigiisi laba taabankaa leey angu soon baa sidan galay soonkaana ilaaha yidhi waa anaa iska lamaba taaban karaba lamana agmari karo haddii damu shahaada lay lama tiri karo khuluufu saa'imina waxaan leenahay lama taaban karo shaaficigu waxaa le hadaba waaya maxaad u kala saarteen nis hor iyo nis dambe waxay dheheen waxaan kala saaraynaa isbedelka iyo doorsoonka sinjida ku timid raashinaad saaka cunta iyo suxuur iyo alaab iyo isbedelka iyo doorsoonka ay gaajadu keentay waxaana kala saara nis hor saaka ninkii quracday iyo ninka suxuurta waa isku qaab saacad baa udhaxaysa ama wax ka yar mid walbana bariiska ku hadhay iyo wuxuu jebiyey inuu ilaa duhurka ka soo siiro waa laga yaabaa rumi baa loo baahanya marka laakiin nis dambe la gaadho hawshu waa maratay raashinku afar sac kadib eber buu nodaa an sac kadib eber buu nodaa oo badnaan toddoba sac buu calooshada ku jiraa soo ma taqaanaa haddaada xanuunsanan xanuun kale aada qabin raashinku an sac ilaa toddoba sac baa u badan si fiicanna ilaa saddex sac gudood baa calooshu ka shaqaynaysa ninkii fayowey wuxuuna kayd kuu noqda kugu sii jiraa ilaa toddoba sac wixii ka dambeeya caloosha idaa isgaraacays marka didiyanna waa sida shaaficida dib bay ahaayeenoo wadaadkooda abiib ahaa shaafic baa dhakhtar heer sara musiibo ahaa akhriya kutubtiisa abiib buu ahaa hawsha weliba aad ugu fiican marka waxaan dhahay bacda azawaal axaadiid ku baabka bacda zawaal diidana wejisa daciifo ah aaaarta daciifadaa howlahan aan ku xoojinnay jumhuur maxay yidhaahdeen shaafic warkaad sheegteen waxba kama jiraan bay dheh oo maxaad haysataan annaguna nas qiyaas jumhuur waa maalikiyadii waa xanafiyadii xanaabilya la socdaan shaaficiya la so xanaabilo xanaabil anagana la socdaan daahiriyada waxay la socotaa xanafiyadii maalikiya la socdaan zaydiyadoo shiicadaana way kala jaban tahay siday u kala jabeen bacd alxanaabila laakiin xanaabilya shaaficiyada sidaa qaba xanafiyi iyo maalikiya waxay leeyihiin macana lana الnasu wاlqiyaas nasku soo maaha axaadiistii caamka ahayd ee odhanaysay asiwaaku madharatun lilfami mardaatun lirabbi waa lama kala qaadi nin sooman iyo soomanayn nin soroo maalmeed iyo nisiwaaku madharatun lilfami rumaygu afkuu nadiifiyaa u udgiyaa ilaahna raalli buu ka yahay rumayda oo cinda kulli wuduu'in cinda kulli salaa xadiista caamka ah een kala qaadeen wakhtiga een kala qaadin dadka sooman iyo dadkaan soomanayn horta waan haysanaa bay dheh amaa qiyaaska soo maaha waa alqiyaas cala almadmaday dheheen alqiyaas cala almadmado qofka sooman maxaa loo sunneeyaa inuu luqluqdo markuu weysaysanayo baa u bannaan biduuni karaahatin bacda الzawaal cinda alcasr cinda ghuruubi الshams waa luqluqan waa tandaarsan waa lagu ogol yahay mubaalaqadun baa laguu diiday rumayguna wuxuu la mid yahay dheheen kalmadmadatu luqluqashadoo kale wey luqluqashadu afkay nadiifisaa waa tahaaro rumiguna waa la mid marka hawshaas waxaad kaga jawaabtaan ayaa loo baahan yahay shaafici waxay dheheen waa qiyaas maca alfaariq luqluqashadu afkaada luunkiisa sinjidhiisa ma zuulin karto mana tirtiri karto in soonku uu hawshaa raad ku leeyahayna waxaa ku tusahaya wabaaliq fi listinshaaqi wlmawdu ila an takuuna saa'iman baa laga yidhi xadiidka laqid bnu sabira marka soomku raad buu ku leeyahay mancinta wixii horaan bannaanaa qabla sow iyo sandaarsigu inaad ku xeel dheeraata lama ogolo haddaad sooman tahay saa darteed rumaygii qabla الsowm ama qabla الzawaal bacda zawaal waa la kohanayaa marka waxaa le waa faariq waa qiyaas maca faariqin mu'airinoo madmadudu kow ma zuulinayso hadda haddaad biyo kasta ku luluqato sinjidhi weli waata laakiin rumaygu aad buu u yaraynaya inuu baabiyo xataa waa dhici karta haddaad ilkaha simac u rumeetood xoqdo mar dambe hawl soo kacda mooyee intii afka hadda saaray way tegaysa dib baa laakiin wax ka iman doonaa ila calosh waa maran aduu dagaalka qaabkaasu u socdaa iyo baxdiga fiqiga ah ee masalada ku jira intaasa hadda muuqanaysa marka waxay la tahay inaad shaaficiya la sifantiin bay la tahay haddee meel kale inaad aadaanba ilama qumano hal xadiis baa iga dhaman baabka ku daro insha allah xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadana cafwan khaalid bn makhlad alqatawaani wa huwa alqatawaaniyu cafwan qatawaanku inuu yahay wuxuu ka shaqayn jiray oo qatniyuu ka shaqayn jiray qatniyaduna waa qofka ka shaqaysta khudaarta khudaarta ka shaqaysta waxaan begelka iyo waxyaabaha caleenta cagaarka dadka ka shaqeeya waxaa la iyo digirtii waxaa iibiyaa yaa qatawaan lo odhan jiray waddana waxay dhammeen waa tuulo ku taalla kufa albaabkeeda kore ku taallo qatawaan lo odhan jiray sidoo noqotay ama waa nisba ilaa xirfatihi wa mihnatii ama waa nisba ilaa baladihi xadaثna khaalid mkld whuw اlqaطawaaniyu can sulayman bn bilal ataymi xadaثna abu xaazim wa huwa salaamat bnu diinaar can sahl bni sacdin saacdi radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal slam ina fi ljannati baaba jannada albaab baa ku yaala jannada hal albaab kuma yaala sideed albaab baa ku taalo nabigu inoo sheegay hadda waxaa loo jeeda baab gooni ah ay baaban khaasa mucayana baa laga wada ina fi ljannati baaba jannada albaab baa ku yaala khaasa yuqaalo la yidhaahdo alrayaanu albaabkii cokanaanta kadankii lagu cokanaaya lagu dhargahye biyaha laga haqabeelayeybaa laga haqabtirinaye baa la yidhahdaa yadkhulu waxaa gala minhu min albaabi ka gala alsaa'imuuna ywma alqiyaama dadkii soomi jiray baa albaabka ka gala waa albaab gooni ah dadkii soomka ku wanaagsanaa aad ugu dadaali jiray keliya unbaa ka soo gelaya laa yadkhulu geli maayo macahum la jirankooda axadun axad kaasoo hayrum ayagaan ka ahayn axadaan ayaga ka ahayn oo albaabka ka soo gelaya ma jiro dadkii soomi jiray keliya ka gelahaya yuqaalu waxaa la odha albaabka intii la istaago ama la istaago ayna asaa'imuun kuwii soomi jiray awey waa loo gacan hadinhayaa fayadkhuluuna minhu albaabkiisa ka galahayaan faidaa dakhala aakhiruhu kooduu ugu dambeeyey markuu albaabka ka galo uqliqa waa la qataari waa la falam yadkhul minhu axad axad dambe kama soo galayo innaga soo maray xadiidka abubakar nabi allow albaabada jannadoo dhan ruux looga yeedhaya ma jiraa idan albaabkaasi wuxuu tusahayaa goonida ee jannada ku yaalla ee dadka soomi jira looga yeedhayo cidkaa aan loo ogolayn ee ka mamnuuca ummadda kale soonka fadligu ku leeyay cinda allahi subxaanahu wa tacaala intaasuu sheekhu u keensaday xadiidka wallahu subxana wa tacala aclam